alآn hadda waxaa le mطahir waaye mطahir waaye maxaa yeelay daahirka waxaa waaye taxadudka waa ka dambeeyey طahaaradiisa taxadudka ka dambaysay marka waxaa sugnaaday afar suwar a magaciisii a shaki aan loo zuuli shaki yaqiin yaqiin shakiga aan ku zuuleynin afar shay oo magaciisii oo yaqiinka shaki aan loo zuulihaynin afar mas'alo waay intii kal dhan waa soo geliya afar mas'alo yani haddii shakiyo shaygaas haddii shakiyo shakigaas raacaha waxaa waaye jimcadii waktigeedii habiibkaa shakiyey ama dadkaa shakiyeen jimcada waktigeedi ma baxay masuwaajiwa waktigeedii ma baxay masuwaajiwa haddii la shakiyo umada jameecada waxay ku tahayn duhray ku tahayaan sal sacad balajoga hadda camal wala daahay sabab aad daahaysa si ma ahaado sagaal sacad dabti waa galoohaya waxaa siyiri yani hajirtoon majoga masla baxay waa siyiri ooskaaltay waqid duhur waxaas galoohaya casir sagaal sac wax dhiman as galoohaya sagaal sac hadda lajooga haddii shaki yani magelin malgaarin bay waxaa shaki galay inaa waktiga duhur asbaxaya jumcada inay baxdi waktigeed inuu baxayna kale jimcana waxay idin duhur ay ku dhacdo shirkigaasay yaqiinkaas wax waa yeelaa waa zuulihaa dhuhray dukahaayaan afar masalo waaye falamaad waxaa shirkiyey yani masaxay kufka kufraynka masaxoodii muddadiisu inay dhamaatay inaa kala shirkiyey sadexyoon beliyaaliha ma eno masaxul kufki iyo ma eno salaada ku qaadahay kufsay ahayd kufsi shareecay ahayd yani waxaa shirkiyey ilaa mudadeedii oo qofka sadexdidada ulamaad niidamaadki masameya jiiri haddiis mashakiyo iswaay waa siiwaa ruuxii waa dhaqaa shakigaas akiikaasi waa burihaa waa zuuliyaa ama waxaa shakiyey yani musaafiraas ahaay waxaas niyeysay salaada inaan iskixirahay waxaas niyeysay inaan kamimo waxaas iri itmaama niyeysati amase kasriga niyeysati iskiri waa yani waa tamimaa afartii rakaca zuur dukaha casridiha casrdi afartii dukaha waxaa shakiya yani inaas itmaam niyeystay iyo inaas yani qasri niyeystay salaada xedeeda bakudisa markii xerheysi inaa oh, afar rakac niyeysati oo itmaam niyeysati amase yani inaa qasri niyeysati lamaledufati doorkii cishii iyo kuwaas ay kuligaawahay saasi hadii saasba ashakiyo oo sidaa yani itmaama niyeysati amase qasriya niyeysati la tamimaa ma afartiyaas la imaa asal idaa ahayd haddii shakiyo haddana safaraas ahay safarki waxaa soo niyeysay sidaas ahay kasoo meel fulaan yani waaa safarka isku go-aayey yani ilaa marka astago ilaa xamar hadii oo oh. yani xuduudeyda asdaafo musaafiraaka musaafira keeni doonaayey hadda intiisa miseedi mas og ma aha dhisbaba dhisbaba xamal intii og tahay qashin hubkeedii ila oku dhisan yahay intii halaas calaa kuli xaal xamar meha la leeyahay dhan hadii guud bo ahay markaas uu bilaabaya wakti sariica uu bilaabayo soonka yani waa yani soonka waa afuraayey waa salaadii waa gaabi haayey qasxukuf waa ula imaanhaayey tayamum waa ula imaanhaayey hadii aswaayo adiga ruxus shareeca bakti adasbaaga bakti waa cunaayey ruxus shareeca waxaa la yidhaahaa labaata iyo waay insha allah dabdigeedii waa keeni doonaa ruxusi sharciya la yidhaha hamsa wacishiriin aluu dabdiyey labaata iyo ruxusi sharciya la yidhaha intaasnana musaafirka u banaanahaysa markaba safar asgalo waa u banaanahaysa waxaa yani ay ka okaayaysaa meydku markaas u qasdaayey haddii marka gaaro yani ilaa halahaashay waa isku go-aayey markaasay nidaam ay lahayd oo saat musafir saddex nooc ay lahayd nidaamkeedii hadis mahi gaaro safarki waa go-aay bacdi waxaas yiri ashakiyay mahi rabti ma gaarta masamaya marka maa soo gasha masamaya masalan haddii shakiyo yani bis waaye yani waa go-aa yaqiinkii oo shakigaasi waxaas burihaa yani ma buri maqsuudkiisi salaadii waa kamima ma ad waa gaabihaaye yani baktigii waa cunaaye soonka waa afuraaye intaas kula markaa waa waxyaalkii rugta ahaayeen dhan yani waa ka joogsadeen waxyaalkii shareecada waa ka joogsatay mani dhacde alaa kuli xaal ruxu walba saas le waaye salaada keligii kuwaan kalima iyo rugta oo banaanayd bakti la cunaa rugta ahaaye adii musaafirkii yani baaharki oo waxaad cunta ku riwaayto hawlkoo adiga naftaa ku celisid ilaa meel ziyaarkii waa qaadayeysay waxnii tayamumkii salaadii waa soonka waa furiyeysi hadi musaafirkii salaadii waa gaadiheysa intaas kulli aa ku banaanay ruqyaala liraa yaal ilaahna sadaqaysto intaa kulli waa taas marka hadda waxaa waaye intii qur-aankan soo sheegni maxaa hadda ahay qur-aanka wixii loo dhigo xadii loo dhigo leex loo dhigo saxan loo dhigi waa banaan yahay sidii waaye alheri xalooday galuhayeen xalooshana xaara ka buuxaa anaga baa ku soconaa xaarkaas sidii waay xaarkias ku dhacaaye waxaa laleeyahaa qur-aanka soo dhigan oo raad hadiis kuma dhaceyso kuma dhacihaayo kusoo dhakmiyo qur-aan aan wadayn xaloosha asgaluhaayaa taalilaha camal markaasay banaan ama haddii shay loo dhigo qur-aanka oo loo dhigo aحkaamta gooni waxaa loo dhigaya masalan waxaa lagu dhigay tufaaxa lagu dhigay waxaa lagu dhigay mooskan sukaariga waa lagu cuni karaa cinba korkeeda lagu dhigay waa lagu cuni karaa oo lagu guno taasi ma banaana maxaa yeele qur-aankii naftiisii oo dhigan calooshii galuhayaa oo la calaaliyey taasi ma banaana maxaa yeelay jaasadii baatilka ku jirtay haa gaaraysaa saas cunida wnidii maxaa la yidhi juufka magaalaya duula leh suurat kitaabati waa zuushay ma banaana zuusha nafteed waa banaana dhamida waa banaan yahay maxaa yeelay suurat lqur'aan baaqi ahaa qur-aanka suuradiisii markii afkaa isgalaayay baaqi ma ahayn subaan allah alamdu اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم رب علمنا بما جهلنا وذكرنا بما نسينا بفضله على طول فصل هذا كان فاصل وكالبعيا يقد يقدم وحور مريا داخل الخلاء في مصص قلاي يساره بدح ديسي يسر مريا والخارج كسو بحينه yamiinahu midigtiisaas hormariyaa walaa yaxmilu maxumbaalo dikr allahi maktuuba dikr illaahi ilaahay dikrigiisi waxiluu dhigay maxumbaalo wayaxtamidu waxau cuskadaa jaalisan xaal ou yahay yasaarahu badaxdiisii ou cuskadaa walaa yastaqbilu lqiblata qibladana ma qaabilo walaa yastadbiruhaa mana ujuburjeediyo waxrumaani istiqbaalka iyo istidbaarkaas waa xaarantu waayaan waa xaarantu waan fisaxraa-i saxrada fiigeedii meel banaan baa ku xaarantu waan wayabcudu waa dheereeyaa waa dheere ويشتتر ويسأل ولا يبول في راكد وجحر ومذهب ريح ومتحدث وطريق آداب الخلاء يعني مخصوصة سيلو قلايو أدب تيري وفي الاستنجاء استنجاء وعسكو بالله إمام نباوي رضي الله تعالى عنه وعسكو بالله yani khalaha aad ku bilaaw xaggeedii istanjahi iyo yani si loo iyo magaciisa sidii oo muksuso loogalaaya adagtoodii kaasaad ku bilaaway maxaa sid yuqadimu waa horumariyaa ama waa horaysiyaa sunna ahaan waaye daakilulkhalaa'i kii mushriga laayay yasaarahu badaxdiisii ou horumariyaa marki muqshiga walkhaariju ka soo baxaayana oo oo muqshi ka soo baxaayane midigtaas yaa yamiinuhu bidixdii iyo midigtiisii yaa soo horumariyaa cagsi an min almasjidi cagsu macnaha waxa waaye waxay baabu takriim ahay dhammaantiisii waxaa lagu bilaabaa midigta waxay yani ahaa istikdaar wixii xaggiisi ahayna shayga mustaqdirka ah waxyaalka la ihaanaysa ala wadaaye iyagana waxaa lagu bilaabaa bidaxda alagu bilaabaa waxaa xadiid waxaa waqad rawa turmadiy turmadiy waxaas wariyey can abi hurayrata aska wariyey radia allahu tacaala canhu ana man bada suban haale alayhi الsalaatu wasalaam ana man qofkii bada-a birijlihi birijlihi lugtiisii lugtii alyumna oo midgeysay qabla yasaarihi badaxdiisii ka hor idaa dakala alkhalaa'a markaas muqshisa galaayo ninkii lugtiisi badax yani oo midigtiisa oo hormariyaa usoo badax hormarinin oo midigta hormariyaa ubtuliya waxaa loo ibtileehaa bilfaqri bilfaqri aluu hormar aluu ibtileehaa waqti markii lagalaayo sunaa nabiga asuu dejiyey alayhi الsalaatu wasalaam kaalayna waa caddeeyeen waa sheegeen nabigaanuu soo caddeeyey xadiidkana u daliilaa man badaa ana man badaa nakii bilaawo birijlihi lugtiisii lugtii alyumnaa oo horeysi qabla yasaarihi badaxdiisii horteedii ilaa waktigii dakala alkhalaa markaas muxusi galaayo ninkii ku bilaabo midigta ubtiliya bilfakri fakriya magaciisa lu ubtileeyaa ya macnaa rijli waxaa qabaa yadiya lamid ah bedelkeedii wa ninkii oona ka go-nayne saas le waayo kan go-nayne dhinacaas badaxles horumarihayo midig ma hormarihaayo ninka horumariya midigtiisii markii mus asgalaayo faqiirnimo yani magaciisa ilahay ku ibtileeyaa khalaa macnaha waxa waaye meel oo khaali ah oo loo suubiyey oo loo darbay yani xaaja gudashadaadii qafka xaajadiisii macnaha boolkii iyo qaa'idkii maisku adku guda lahay mehi loo darbiyaa layihaha curfiga xaggiisii khalaa macnaha magac sheedhaana la yidhaahaa sheedhaan ah khala magac sheedhaan sheedhaamaka barkoodii oo khalal ilaaha jiraa markaa daraadeedii imaam nawowi ahaa turmudi xadiitou arooriyey qiil waxaas leeyahay waxaa lagu magacaaba khala yani insaanka meheesh ku dara wohaayo la wadaa mee ku dara khalaa jamaciisii akhliya waaye siridaa iyo ardi oo kala waaye mirfaq waa lagu magacaawaa <coughs> niif waa lagu magacaawaa mirxaad waa la yidhaahaa tacbiirkiisi bاdukuuli oo sheekha ascabiri waxa waaye jaryun cala lgaalibi falaa mafhuuma lahu mafhuuma leh ailkalaay kii saas iskagali darab u gelina sidii la waayo haddii shay kasoo qaadayaysid ama shay haddii maqsho aad geeyaysid markaad gelaysid waxaa suna ah in badaxaad hormarisid badaxa in la hormariyaa suna ah kuma xirna ninka qaadilxaajaha keliya kuma xirna wlkhaariju biyamiinihi yamiinuhu hada bilkhalaa iyo istinjaa isu fasanyahay jaar wlkhaariju yamiinuhu walaa yaxmilu ma dikr allahi ilaahay digrigiisii waxa ilaahay digrigiisu ku dhigan yahay maqaato calaa shanihu wayactamidu waa cuskadaa jaalisan marka xaal as yahay isaalahu badacdiis cuskadaa asku tiirsahaa walaa yastaqbilu qiblata qiblada ma walaa yastadbiruhaa yani mana u dubur wayaxrumaani istiqbaalka iyo istidbaarkaas waa xaaraanto waayaan bisaxraahi markii meel banaan luu xaaji gudahaayo banaan oo magays xaajida aad ku gudayaysid oo macnaa aad ku boolaysid ama ad ku qaadaysid waa xaaroonto waayaan wayabcudu waa dheereeyaa ويستتر وأست ولا يبول في ماء راكد iyo جحر وماء بريح يعني ولا يبول مكاadyo في ماء بي في kumakaadyo بiho راakidin oo fadhiya iyo وجحrin god kumakaadyo meel oo bohol ah oo godane kumakaadyo kuma غاa'ido ومaha بريحin dabaysha mahay ka dhaweys ka imahaysine waa mutaxadisiin dadka maha ay ku sheekaystaan kuma boolo kamugumuga wadariiqin wataxta musmiratin geedii oo simaarta bixihiisay hoosteedine taas kuma boolo mana ku kaadiyo mana ku qaaido walaa yatukalamu yani kuma waramo mana ku waramo walaa yastanjii bimaa fii majlisihi may kaadi ama isku qaa'idi mahaasay biyo ag istinjoohayo biyo ama uu istanjoodo maxaa yeele fardhi yani saaska inuu soo gaara la jeedaa waystabri-u waa ufsadaa min albooli kaadaga xaggiisii waa ufsadaa wayquulu waxaa siraa cinda duuuli cinda dukuuli lkhalaayi markiis mukshisha galaayana waxaa siraa sunna waaye bismi illaahi allahuma inii acuudu waxaan kaa magangelaa min alqubusi shaydaan makarkooda labrabka ah iyo alkhabaaisi shaydaan makarkooda dhidiga ah taas cinda khuruujihina waxaad leeyahaa gufraanaka rabiy nasaluka asaluka waxaan ku su-aalaa gufraanaka dambi deenta dambi deensaan ku su-aalaa alxamdu lilaahi mahad ilaha iskale aladi ilaahiyo adhaba izuul canii xaggaygi aladaa dhibka caafaanii icaafiyey tafsiirkeeda gooni ogoli doona insha allah haadihi waxa waaye intaan aan soo sheegnay aadaab lkhalaa-i waaye maasiri imaam nawawi qadim daakil khalaayi saaro nadban warkhaariju ka soo baxayne yaqadimu wuxuu hormariyay yamiinuhu alcagsi min almasjidi cagsi u ah masjid ah masjidka maxaa ahaa min baabi takriim waxay ahay dhan markay masjid asgalaayo waxaas hormarihaaye kaas hormariyaa alyamiina midigtaa kaas hormariyaa markii soo baxaayane yani yani badaxda kaasoo hormariyaa midigtaas iyada kusoo dhaafaa markiis galaayo midigkaas hormariyaa badaxda banaankaas ku dhaafaa markii soo baxaayo yani waxaa soo hormariyaa badaxda midigtaas yani asku soo dhaafaa masjidka kusoo dhaafaa calaa kuli xaal waxii bibaabu takriim ahaaday waxaa lagu bilaawdaa yamiintaa lagu bilaawaa dharkaad qaadahaysid kawahaad qaadahaysid yani wax yani dharka markaad tabsahaysid markaad kawahaad tabsahaysid markii magaciisii oo banaa aad usoo baxaysid waxyaabahaas kulli wii baabu takriim baabu takriim kulli midigaa lagu bilaawaa wixii iho istiqdaar ene waxaa lagu bilaawaayo bedexdaa lagu bilaawaa hmm. waii baabulmustaqdir ahaay kulli bedexa lagu bilaawaa markaas maxaa waaye kan munaasabatan litakriimi ahaan waay midg lagu bilaawaa kana munaasabata istiqdaar ahaana bidc loo bilaabaa yani istiqdaarka ihaano waxaa munaasabo u ah yani bidca munaasab u ah markaasi yani isaara lagu bilaabaa ama haddiis yahay nin oo lugta badax ka go-on haddiis yahay seleela ilaahay anaga koriyey lugaha dhammaan xibnahaan iyo oo dhan anoo xawaalgeeyey haddii badax iska go-on yahay seleela macnaha kaas badaxda ka go-on dhinaca oo yani badaxa markaas galaayo yani dhinac dhinacaas as u galaayo dhinaca badax kaas muqshisho u hormariyaa markas mjid oo muqshisho as galaayo dhinaca badax yaa muqsisha as u hormariyaa dhinac dhinacaas u galaa marka meesha qaacida yar a ku jirtaa markiis galaayo muqshisha sin soo sheegni waayo hadda banaankii saxraha alamahaayo warkiisii marka waxa waaye macnaha hadday kulmaan lama shariifeen hadday kulmaan ama se shariif iyo ashrafaa kulmeen ama se kadir iyo qaad iyo iyo akdar aa kulmeen ama shariif iyo akdaraa kulmeen ama se shariif iyo ashrafaa kulmeen macnaha intooda shariif iyo ashraf shariifeen hadday kulmaan iyo shariif iyo ashraf hadday kulmaan iyo qadar iyo aqdar iyo aqdar hadday kulmaan amase shariif iyo aqdar hadday kulmaan ala wala qaada qaacidan ayara kutaa shariif iyo ashrafaa kulmeen kacbadii iyo masjidilxaraamkii waaye shariif masjidilxaraamkii shariif waaye kacbadana ashraf waaye haddii lamadii ay kulmaan macnaha haddii kacbada oo masjid alxaraamkii masjid alxaraamkaa weyn kacbadana gudihiisay ku taalaa masjid alxaraamka dhexdiisay ku taalaa markii kacbada ad ka soo baxaysid oo masjid alxaraamka ad kasoo baxaysid ama masjidka ad kasoo baxay ad ka baxayd masjid alxaraamka ilaa kacbada ad uxareey ad baxaysid masjid alxaraamka shariif waaye kacbada ashraf waaye marka yamiinka waxaa iskale kacbadaa iska leh kacbada a midigta iskale idaa la hormariyaa lama shariif aa kulmeen lama shariif aa kulmeen lamaa masjid a isku yaaliin sida aan kutaabka isha cumar a isku yaaliin haddii lamadoodii lama sharaf le waaye kan aad ka aad gelaysaa kanna waa aad ka soo baxaysaa kana waa galaysa اkhtiyaarad leedahay markii kad galaysid kii rabtid uhormari lamada masjid kii rabtid yamiinta uhormari lamadaba kii rabti hormariyaysa markii amkhtaar kad galaysid midigta umasha cumar midigta soo hormar ikhtiyaarad u leedahay lama shariifeen waaye ama masjid jaamca masjid kale heerkiisa ku yaala sidii le waay shariifeen waaye ninka bilkhiyaar waaye qadireyn a kulmeen lama oo shay oo lama meel oo qadir a kulmeen macnaha lama suuqa kulmeen suuqa maxaa lahay asharu biqaaca alardi malay maa xadiidkii meena meelaha u xun uu shar badan suuqa ahaa jiri dukaamakaa ku jiraana mudaa soo galaayaan haddii lama qadar ay kulmaan lama qadar hadday kulmaan ama se waxaa kulmay yani lama qadaraa kulmeen lama suuq oo dhexdooda derbi ku jiro waaye dhexdooda derbigaa ku jiraa markaasna adi khiyaara ku jira aad leedahay kii rabtid badaxda u horumari waaye qadar waaye munaasab waxaa u ah in badaxda la horumariyo munaasabah kii inta ama qadir iyo akdar ha kulmeen macnaha waxa waaye suuqii waxa waaye yani qadir waaye falahiine muqsishiine aqdar waaye suuqii iyo muqsishii waaye suuq marka ilays badax hormari اkhtiyaarad leedahay markay muqsishaa aqdar ahee idan oo hormari tan yani oo aad uqurunimada badan yani lama qurun waaye aqdar iyo qadir qadir qadir qurun iyo aqdar koka qurunima badan hadi calaa kuli xaal qaacidadan oo lasoo sheegay yani qadir iyo aqdar shariif yani intaa iyo waxa waaye masjid iyo intaan shariif alkhalaa haddana waxaa kulmeen shariif iyo waxaa kulmeen akdar akdar iyo shariifaa kulmeen maxaa waaye waxa waaye muqsishii iyo masjidkiiyaa kulmeen macnaha masjidka markii la maraayo biyo oo laga soo oo laga soo galaayo biyaa loo soo hormaraha muqsishi iyo dhexdoodii waxaa ku jiraa biyo biyo weyna iska suubsan si marwaas ahaa jirtay camal asal carab dhaftooda alآن waa yahay adii mqsusi n akdar waaye mididkiina shariif waaye shariif waaye eeseeda ilaah loo hormarihaa markaasay markii adiga oo magaciisa biyaha aad soo galaysid biyaha waxaa loo galaa masaajidkaa loo soo galaa muqshaa ka soo baxday hadii ka soo baxdid biyaha soo dhexgalaysaa markii masaajidka aad rabtid waxaa u socotaa masaajidkii aad u socotaa iminkaa lasoo hormarihaa maxaa yeelay biyihii masaaidka asu xariirsan yahay aloo maraa alaa yamilu int alaa yaxmilu maxumbaaro maho dikr allahi maktuba dikr ilaahay dikrigiisii wax loo dhigay maxumbaaro waaye macnaha qur-aankii iyo geyrkiisii ilaahay asmaadiisii kuwaasaan oo amase isimkii mucadamka ahaay xataa yani waa ismu mucadamkii waxaa kamid ambiyadii ah malaaigtii asmaadoodii ambiyadii magacyahoodii malaaigtii maga ambiyada magacyahoodii malaaigtii magacyahoodii maala faraatigii nabiga alayhi salaatu wasalaam faraatigiisii waxaa ku dhignaay laa ilaaha ila allahu muxamedun rasuul llahi laa ilaha sadra muxamedun sadraa kudhinaay rasuul llahi sadraa kudhignaay e faraatigaadii ism cadama ama qur'aan amase magaciisii asmaa oo min asmaai ambiya nabigaay maxamed usoo horeeyo iyo ambiyada kale asmaadoodii markii mushri geleysid yani in yani lala gelin uguma xunbaadi maqaadiciisid waa iska bixiyeysaa meel a dhigeysaa haddii isku halmaantidni oo adiga musa aad ku geshid markaasay waad dumaysaa taadii soo ku jiro yani haddii shaati aad wadabti ama cambuur ama hoosgunti waxyaalahaas utunta ku dawooleysaa waa istureysaa ama camaamadaadii ad kuaad ku dawooleysaa aad ku laabaysaa waa laabay alcadka waa la rabaa maradaadi kulaab duurkaadi kulaab inta naan xubinka saasaa sid abmarkaasa waxa alla mid ah asm <coughs> asma waxaa yani ismulmucadam ilaahay ismiyaalkiisii dhan ah lagu rabaa tii khaasada ama tii mushtarakada <coughs> ninka magaciisa cabdullaahi aa la yiraa cabdiraxmaan la yiraa cabdulcaziiz la yiraa cabdiraxiim cabdiribaar allah isimkiisa gooni ah loo dhigana yani haddii faraatigaa ku dhigan yahay yani inaad aada ma qaadaysid inaad muqsisha u qaadatid wiisku covid ay kuwa dhigan yihiin shaadki ay kuwa dhigan yihiin faraatigii kulli muqsil umalgelaysid in muqsil galo xaaraan waaye xaaraan yani ilaahay isimkiisa lagu adeeg cabdulcaziz cabdiraxmaan maxaa lahaas cabdulcaziz cabdiraxmaan cabdilmalik wixii ilaahay isimkiisa loo adeefaya dhan qasdiga asmaa loo wadaa waxaa lamid ma asmaa lambiyaa ambiyada ismayaalkoodii aadamaa ku dhigan faraatigaadii nuuxaa ku dhigan ibraahimaa ku dhigan saalixaa ku dhigan waxyaabahaas kulli markaa muusi ula geleysay in loo xaato yani masjidka muqsul in loo qaato yani xaaraan waaye intaa kulli be waxaa lamid ah waxaa lamid ah saalixiinta magacoodii mu'miniinta sulaxoodii magacooda lamid ah sulaxaa lmuminiinna saas kale waaye magacoodii nin laleeyahay masalan maxaa lagu dhihi shikawesaa ku dhigti aw shikmumunaa ku dhigti maqsulolamagalaayo maxaa yeelay sulaxada waxaa lamid awliyada lamida haddii waxyaabahaas wax lamida asla galo waxaas yani asku magaciisii asku qarihaa haddii imaam aswato imaamadi isku qarihaa hadii dhar kale asoo dharkiis isku qariyaa hadii salmaamo asla galane saasay hasliyaa maxaa yeelay markaasi maxaaba ka dana hadawaate faraateed iskugu jiray inaa ku istinjoogtid xaaraan waaye saalixiinta magacoodii maxaa yeelay ihaanooy ilaahay waa diiday ilaahay ba karaameeyey culummada sulaxada dhammaantoodii sulaxaa muminiin ilaahay ba karaameeyey darajaada ilaahay siiyey inamaa yaksha allahu min cibaadi lculamaa ilaah yiri axaadiid kalaa lagu sheegay waxyaala macnahoos qabo in lala galo faraadkii magacooda ku dhigan yahay loo istinjooda xaaraan waaye maxaa aad nijaasaysid waay waad nijaasaysay istinjada waa nijaasadaa gaari kaadidaada iyo darabtaada inay gaaraan xaaraan waaye walo yani istinja la-aan ba ahaada hataa istinja la-aan lalaxaqiiqa magacooda lakala yani in la karaameeyo waaye magacooda in la karaameeyo waaye ti ilaahay iyo ti ambiyada iyo malaa'igtana kasii daran ikana waa kaas kulli waaye maalintii oo waxaabida alradiya laleehaayey koosan liwaax layihaha jamaaca oo naxariistee abaa fadal asoo diri jiray waxaa isdhehi jiray waxaa isdhehi jiray baa fadal jirnahaas kusoo dhihi jiray raddi waxaa soo raddihaa awliyada tawasulka ziyaaraadka bacdii waxaa soo dhiibaa nin soomaali sanliwaaxaa dhahay maxamed maxamuud sanliwaaxaa dhahi jiray saaxibkaan haysaa aaba bacdii ninkaas soo diraa bacd kaasaa jirnaala kusoo dhiga dadkii bilaabi oo galay oo ko habid galay ahaayeen ko iyo ko kogi saa loosoo dhigaa macabsahay jirna aftalyaan loo soo dhigaa badi xadiiay soo dhigaayaan aayaday soo dhigaayaan badi maalinta oo badi markaas aakhir badi mashaaikhta ay dhan sheekyahaan dhammaantood sheekhnaa sheekh maxamed diin sheekh abubakar iyo iyo magaciisii baacadda iyo baacadda fariisi masaajid jaamida buu kulmi xaaji cilmigi rag badan iskuran dadka xamaasa weynay lahaayeen dadka iskuran zaaid xamaasa lahaayeen diinka hanuun xoog ay ku lahaayeen waalamid waaljamic alxamariina lamid culamadana la kulmiy maxaa la eh, yela radiyaa jira bacdiya markaas waxaa lagu doolay eh, hadda raddigii qur'aana ku jira waxaa ku jira xadiid jornaalihiina waa la xooraa see looga dhigaa aa layiri bacdi waxaa la isku waafaqay ika horta maalinkaas waa la fadhiya ani yar aan ahay fiiriyaa waxaa la isku waafaqay